tahay dadka qaarkoodna ay shan u noqonayso waxaynu ka soo baxnay ramyigii maalintaas dhagax tuurashadii gowriciina waynu sheegnay sidoo kale in la soo dawaafayo timo xeerashadii baynu raacinay in hadana kacbada lasoo dawaafayaynu sheegnay marka wuxuu inoo joogay sheekhu iyadoo markaa xalqigii la marayo oo markii la timo xiirto ayaynu ku joognay isagoo ka hadlay xalqigaasi ma nusuk baa mise nusuk ma aha markay marayso wuxuu yihi uma yakhtubu limaam imaamkiibaa haddaba halkan khudbaynaya bacda salaati bacda aduhri salaadii duhur kadib buu khudbaynayaa biminan mino ayaanu ka khudbaynaya wa yucallimu nnaasa anaxra walramya walifaadata dadka wuxuu markaa barayaa gawricii iyo dhagax tuuradkii iyo ifaadadii dawaafil ifaadihii waa dawaafkii waajibka ahaa maalintan ee rukniga ahaa ruknigii xajka weyn uma yufiidu ilaa maka markaa kadib buu maka tegaya markaa khudbadani waa khudbadda imsa tii saddexaad wey waa maalinta tobnaad marka tii koowaad maxay ahay maalintii toddobaad ayaa maka lagu khudbaynayay bacda aduhr tii labaadna carafa iyadu waa qabla salaa baynu waana laba khudbadood iyadu tii saddexaad marka carafa maalintii sagaalaad tanna waa maalintii tobnaad nabigu alayhi salaatu wasalaam wuu khudbeeyey waa kii lahaa ayu yowmin haada ayu baladin haada ayu shahrin haada ina dimaakum waamwaalakum waacraadakum calaykum xaraam halkanay ahayd waa yowm naxri maalinta nabigu alayhi salaatu wasalaam iyadana wuu khudbeeyey marka khudbadaas ayaa la khudbeynayaa goorma ayaa khudbadani ay dhacaysaa sheekhu raximah llahu tacaala waa kaa ina yidhi bacda aduhr macnaheed waxa weeye yani xalqigii markuu sameeyo wuxuu joogayaa minuu joogayaa ilaa uu duhurka ka tukado ila uma yufidu ilaa maka way soo socotaan duhurkii marka la tukado kadib baa la khudbaynaya oo dadkii loo khudbaynaya khudbaddaa kadibna xagga iyo makaa loo kacaya khudbadaas yowmunaxriga saxaabe aada u fara badan ayaa soo warisay marka riwaayaadka qaarkood duxaa yowmi naxri inuu khudbeeyey bay sheegayaan barqadii yowmunaxriga qaarkoodna inta badan waxay sheegayaan inu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu khudbadeeyey marka culammadu ama culamada madhabku salaada duhur kadib baa la khudbaynayaa bay yidhaahdeen iyaga oo laga yaabo inay markaa fiiriyeen in de waktigaa salaada dadkii ay isu soo ururayaan halkaas meel la wada jooga ay noqonayso riwaayaadka badankooduna aanay xadidin khudbadda nebigu calayhi salaatu wasalaam waktigii ay dhacdo laakiin waxaa jirta axaadiista qaar oo tilmaamaysa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu markuu xirtay kadib dhaqaajiyeyo uu tegey maka duhurkiina halkaa ku tukaday maka ku tukaday khudbadana waxay ka dhacaysaa waa minadayo biminan waa ka kuyidhi waana halkii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ku khudbeeyey haddaba axaadiistaas iyadiibaa iskakhilaafsan qodoba sibay soo warisay oo jaabir oo kale marrakiba rasuulu llahi sala la alay slam ila lbeyti fasalaa bimakata uhra buu duhurkii makuu ku tukaday nebigu alayhi salaatu wasalaam ayuu yihiba saii muslimku ku jira waxaa kaloo islaa saxiix muslimka ku jira xadiis cabdillahi bn cumar ana rasul slm afaada dawaaf ifaadihii buu soo sameeyey uma rajaca markaasuu soo noqday fasalla uhra bimina markaasuu duhurkii ku tukaday mina kaasina isaguna waa saxiix ku kaloo abu daawuud warinay oo caaisha radia taala tacala canha laga warinayo sanadkuna waa jayd uu leeyahay ibnu kaiir baa wuxuu leeyahay afaada min aakhiri yowmihi xiina salla duhra nabigu alayhi salatu salaam maalinta gelinkeedii dambe ayuu dawaaful ifaadaha sameeyey markii uu duhurka tukaday markuu duhurka tukaday kadib ayuu nebigu ifaadadii u kacay xagga iyomaka uu tegey nebigu calayhi salaatu wasalaam kadibna usoo markaa waa saddex xadiid oo saddexdaba asaaniidoodii ay sugan tahay oo saxiix ah saddex saxaabi kala warinayaan marka dee in la kala tarjiixiyo oo la kala rajaxo ayuun bay noqonaysaa ilan ismootiis baa dhici kara saaabi saxaabada qaarkood sidii waxbay ismoodsiin karaan waa la yar ilow baa dhici karaa inuu maarata yidhaahdo markii uu duhurkii tukaday kadib u tegay iyo mayane e midna uu yidhahdo mayane ka hor buu tegey saddex saxaabi baa meesha isku khilaafsan culamada madhabka markaa ilaa wuxuu leeyay shaanku inoo tilmaamayo waa waxaa lagu tukanaya duhurka mina ayaa lagu tukanaya marka markaa halkaa lagu tukado ayaa kadibna dadkii waaa abaan khudbadda ayaa loo khudbaynayaa khudbadda dadka waxaa lagu barayaa waxaa lagu barayaa acmaasha maanta u taalla waa timo xeerashadii iyo gawricii iyo dawaafulifaadihii iyo qofkii aan sacyin inuu saciy iyo axkaamtaas ilaa khudbadda afraad wixii ka horreeyey khudbadda afraadna waxay dhici doontaa maalinta labiyo tobnaad marka maalintan tobnaad acmaasheeda iyo maalinta koob iyo tobnaad acmaasheeda lagu soo khulaasaynay maalinta labiyo tobnaadna khudbad bay ihahdo iyado khudbadeedaas ayaa lala suud uma yufiidu ilaa makata makuu tegayaayo wayaktasilu wuu maydhanaya wuxuu maydhanayaa awaafki wayatuufu wuxuu awaafayaa awaafa ziyaarati awaafkii loo yaqaanay awaafu ziyaara ama awaafu lifaada oo awaafkii rukniga ahay xajka wa awalu waqtihi awaafkan haddaba xajku wuxuu ka bilaabmaa bacda nisfi leyl habeen barka min leylati naxri habeenka ciidda ciidunaxri ciiduladxada wlmustaxabu se sida fiicani an yakuuna waa inuu yahay fii yowmi naxri maalinimada inuu dhaco qoraxdu intay soo baxday kadib weliba halkan qabla zawaal bay muctamadka ay jeclaysanayaan sheekha waynu arkaynaayo isagu de markii la khudbay kadib buu uma yufiidu ilaa makayni laakiin in gelinka hore awaafku dhaco duhurka minaha lagu tukado khudbadda ka dhacde laakiin in awaafku uu qabla zawaal ahaaday jeclaysanayaan sida ay soo wariyeen jabir iyo ibnu cumarba fain akharahu canhu hadduu kadib dhiga yowmu naxriga oo maalintii ciiddu ay dhammaatay isagoon dawaafin jaaza way banaantahay laakiin sidii sunnaha ahayd ayuunbaa seegtay halkaana awaafkii markaa rukniga ahaa ee awaafu ziyaaraha laohan awaaful ifaadaha la odhanayay ayuu inoo sheegay waa acmaashii maalinta la qabanaya camalkii afraad wey ramyigii naxrigii xalqigii awaafkiibaa kii afraada awaafkaasi waa ka qur lagu sheegay walyaawafuu bilbeyt alcatiiq oo waa rukni siday iman doonta goormuu ka bilaabmaya wuxuu ka bilaabmayaa min muntaaf leyl habeen barka wixii ka dambeeyay oo dee xadiidkii umu salama radia allahu tacaala markii nabigu alayhi salaatu wasalaam uu sii diray dumarkiisii habeenbarkii wixii ka dambeeyey dhagaxii bay tuurato haddana ilaa yamakii isku sii daysay radia allahu tacaala canhayo waa soo dawaaftay habeenimadiiba marka de in markaa uu ka bilaabmayo waktigiisu inuu ka bilaabmayo habeen barka ayaa markaa eh, laga qaata ayib wuxuu yidhi waxa markaa fiican habeen barka haba ka soo bilaabmee in maalinnimada la dawaafo markay qoraxdu soo baxday kadib saynu sheegan waliba qabla zawaal bay istixbaabayaan haddii maalintaa aanu qofku dawaafinba ay kadib dhaco mushkilad ma laha wuxuu ka dambaysiin karaa ilaa iyo halkee muctamadku waa laa nihaayata liwaqti nihaayaba male meelu ku dhamaado maalin alla maalintaa doonto baad iska dawaafi kartaa laakiin dee raamkii iraamkaagii baad ku jiraysaa iraamkii qayb baad dee kuu dhinaanaysa arki doono wuxuu ihi faidaa faraga min aawaafi marka dabcan awaafkani xagga waajibaadkiisa iyo xagga sunantiisa iyo de wuxuu kala mid noqonayaa awaafulquduumki aynu soo aragno mudala axkaam yahay idibaacii iyo ramalkii iyo ayuunbaan hadii sacyi haddaad hore usoo sacyiday halkan markaa idibaaci iyo ramalkii iman maayaan haddaanad hore usoo sacyin oo sacyigii uu kaaga dambaysa noo soo socotana dee ramalkii idibaacina waad la iman faidaa faraga min aawaafi awaafkii markuu dhammaysto fain kaana qad sacaa hadduu saciyey maca awaafi lquduum awaafulquduumkii markuu la yimid kadib hadduu sacyigiina sameeyey lam yasca imika sacyi la iman maayo oo sacyigu sunna xataa ma leh sacyigu kaa rugnigaa mooyaane sacyi sunihii ma jiro awaafku isagu sunayaan waa iskaga cibaadaysanaysaa isaga laakiin sacyigu laguma soo celceliyo isagu waa kaa waajibkaaban baa la sameeya wain lam yakun qad sacaa haddii aanu hore imku sacyigii la iman muaafulifaadaa markuu la yimaaday kadib ayuu sacyigii la imanayaa haddaanu hore usaiibka sacyigi wuxuu noqonayaa amaashii maalintan camalka shanaado dee qofkii aan hore u sacyin ayuunbaa imika sacyayaya abcan kii mutamatica ahaa dee sacyi hore uma jira isaga halkanunbu isagu sacyigii kula imanaya maxaa yeeley awaafuquduum isagu muu lahayna dee cumro ahaa awaafkii cumradu cumradiina waa dhamaatay laakiin qaarinkii iyo mufridkii ayay ka suurowdaa inay markay awaafulquduumkii sameeyeen ay la yimaadeen inay haddana sacyigii ku xijisiiyeen wuxuu ku yidhi haddaba waxaa la galay axkaamtii taxalulka fain qulnaa haddaynu dhahno ina alxalqa nusukun haddaynu nidhaahno xalqigii waynagii khilaaf gelina haddaynu dhahno waa nusug oo acmaashuu ka mid yahay timaxiiradkii xasala lahu taxalulu qofkii wuxuu ku xalaaloobaya alwalu xalaalowgii koobaad biinayni markuu laba la yimaado min alaatin saddex camal oo camaasha maalintan ka mid a wahiya saddexdaas waxa weeye alramyu tuurashadii walxalqu xirashadii waawaafu iyo kacbada ku wareegii wa xasala lahu waxa ugu xasilaya ataxalul haanii xalaalowgii labaadna biaalii markuu kii saddexaad sameeyo acmaashii maalintani rami iyo naxri iyo xalqi iyo awaaf soo maha sacyigana dadka baa ubaahanaya naxrigu meesha ka saar marka naxrigaad meesha ka saaraysa isagu laa dakla lahu fi taxallul gawrucu xalaalowa isagu waxba saamayn kuma leh la-aantiina waa la xalaaloobi karaa iyadoo la gawracayna inaan waxba la xalaaloobin baa dhici karaysa dad gawraca ku bilowdo waba maad hadduu isagii un ku harsay intii kale samaysayna waxba kuuma dhinaba waad xalaalowd xalaalow dhamaystiran hadaba xalaalowga waxaa saamaynta ku lehi waa saddexda kale waa ramyiga xalqiga iyo dawaafka iyo sacyiga qofkii sacyi u harsana xalqigiibuu haddaba dee khilaaf ku soo jiraynu hore u soo aragnay timaxiirashadani ma acmaashan kamid tahay mise waa uun iska irtikaab maxduura waa iska calaamad uun iyadoo acmaasha ka mid maaha soo aragna haddaynu haddaba acmaasha ka saarno iyaduna xalaalowgii dee qayb ka ahaan mayso timaxiirashada deetana maxaa meesha isugu soo hadhaya labaa isugu soo hadhay haddaynu nidhaahno timaxiirashadu maya acmaashay ka mid tahay waa sidii rajaxnayde dee saddex bay noqonayaan saddex markay markaa noqdaan saddexdii kii la doonaa horta lagu bilaabo mustaxabkusiy waynu sheegno waa ranxad laakiin yani xagga jawaaskiiyo banaanida kii aad ku bilowdaba waa kii kale markii aad hadaba laba la timaado saa doonta kala horreysiiyo laba kamida markaad la timaado waxaa kuu xasilay waxa loo yaqaano taxalul awal xalaalowda koobaad waxaa ku banaanaadana isaga inoo sheegi doona kolkaad kii saddexaad raacisana gebigaaguba wad alaalowda raamki o dhan ba waad ka baxay wax alla wixii wiii maxduuraatiraamka laohan jiray markii aad soo xarmatay kaa mamnuuca kaa noqday hadda waa kuu furay taasi waa markaynu idhaahno xalqigu waa nusuk in qulnaa haddaynu idhahno bu ku uri in alxalqa laysa binusuk tima xeerashadu nusug maaha haddaynu nidhaahno xasala lahu taxallulu lwal xalaalowgii koobaad wuxuu ku iman biwaaxidin min inayni ila alqiya meesha ka baxaya laban baa isku soo haray labadii markaad mid samayso xalaalowgii koowaad baa dhici wa xasala lahu taxallulu haani xalaalowgii labaadna wuxuu ugu xasili bihaani xabadii labaad markuu raaciyo wixiiba waa laba mid markaad kii hore samayso xalaalowgii koobaad baa xasilaya ad dhamaystiratayba adigo waba doonto timaxeeraninba marka waxaa inoo muctamad noqonayay inuu xalqigu nusug yahay xalqigii markuu nusug noqdo haddaba waa labadan qowl waxaa mutamad e noqonaya labadan qaabee lagu kala dhigay dee kaa hora kii muctamadkaa noqonaya marka waaid min inayn min alaa cid ku xalaaloobaysa xalaalowgii koobaad laba saddex ka mida ah tima xiirashadii dawaafka la timaado waa caadi tima xiirashadii iyo dhagax tuurka hadaad la timaadona dhagax tuurkii iyo dawaafka hadaad timaado waa labuun israaci labuun la kaa markaad la timaado xalaalowgii koowaad baa kuu dhacay kii saddexaad markaad raacisana xalaalowgii saddexaad ayaa isaguna kuu dhacay wuxuu ku yidhi wa fii maa yaxilu bitaxalluli lwali wthaani qowlaani wa fii maa wixii yaxilu xalaal ku noqonayay bitaxalulla weli xalaalowgan koobaad wixii kuugu furmayey ee kuugu banaanaanayey iyo wahaanii ka labaad wixii kuugu banaanaanayay qowlaani dee laba qowl baa ku sugan markaa dee labada qowl xaqiiqa ahaan waxay ku sugan yihiin xalaalowga koobaad wixii kuugu banaanaanaya de halkaasunbay ka dhalanaysaa ka labaadna maxaa ku banaanaanaya oo marka kii koobaad wax lagu banneeyo laa intaasaa ku banaan inbaa hadhaysa soo maa intii hadhay maxay u harsan tahay xalaalowgii labaad marka xaqiiqaan khilaafkani wuxuu ku jiraa xalaalowga koobaad maxaa ku banaanaada deetana ka labaad wixii ku banaanaanay isagay ku xidhayiin oo waa intii ka hadhay isaga isaga inta ku banaanaanaysay laba qowl ku sugan qowlaani asaxuhuma labada qowlkooda xooga badani annahu yaxilu waa inuu ku xalaaloobayo bilawali ka hore maa siwa nisaai wixii dumar ka soo haday wa bihaani ka labaadna taxilu nisaa dee dumarkiibaa markaa ku xalaaloobi wlqowl haani qowlka labaadna wuxuu leeyahay yaxilu bilwali ka koobaad waxaa ku xalaaloobi lubsu lmakhiii xidhashadii dharka dharkii xaaraanta ahaa makiibaad maka laga cabir lakin wa dh xaaraan habaa la sheegaya xataa satru rasigii iyabaa soo gelaya dumarkii inay markaa wejiga qarsadaan iyo qufaasayinkii inay xidhaan iyo raggii inay madaxa qarsadaan inay maaragtay dharkii markaa tollaa xidhaan iyo wixii lamidka ahaa waalxalqu waxaa kaloo ku xalaaloobaya xeerashadii wa qalmu ladfaar waxaa kale oo xalaaloobaya cidyagurkii intaasaa xalaaloobaysa deetana maxaa kaa hadhaya dee waxaa kaa hadhaya kolka intaasuu laguu soo reebay ugaadhii iyo dumarkii iyo cadarki intaas waa hadhsan yihin wa bithaani ka labaad bay yaxilulbaaqi intii hadhay ay ku xalaaloobaysaa marka xalaalowga koobaad labadaa qowl baa ku sugan qowl wuxuu leeyahay waxaa xalaaloobaya wixii qofka bani aadamka ah jirkiisa iyo dharkii uu xidhanay wixii jirkiisa ahaa iyo maarata ku tacalluqayay iyo dharkii u xidhanayy intaasbaa xalaaloobaysa laakiin ugaadhii iyo cadarkii iyo dumarkii iyo guurkii iyo ma xalaaloobayaan midna wuxuu leeyahay mayane waxoo dhami u xalaaloobay marka dumarka iyo guurka laga reebo marka guurka laftiisa khilaafka ku jiraa dumarka iyaga khilaaf kuma jiro oo de waxa weeye xalla lahu kullu shayin ila nisa ayaaba de xadiidkii ku jirtay dumarkii mooyaane wax alliyaalo wixii xaaraan ka noqday ayaa u xalaaloobay idaa ramaytum waxalaqtum faqad xalla lakum iibu wasiyaam wakulu shayin ila nisa riwaayo kale oo axmed iyo abu daawud iyo ay warinayaan ida antum ramaytum jamrata ina hada ym rukhisa fiihi lakum ida antum ramaytum ljamrata an taxiluu min kuli ma xaramtum minhu xurimtum minhu yani munictum minhu ila nisaa ayb marka dee naskaas wuxuu tilmaamayaa dumarkii mooyaane wixii kaloo inay xalaaloobeen guurkiina de raacinaya isagana dumarkiibu ayuu calaaqo la marka kaasaa muctamadkii noqonay waxaa kaloo sii xoojinaya xadiidkii saxiixa ee bukhaariy muslimkaba ku jiray ee caaisha radi allahu tacala canha ay lahayd kuntu uayibu rasuula اllahi sala اla alay slam qabla an yuxrima wa ywma اnaxri qabla an yatuufa bilbeyt nebiga cadar baan u marin jiray markuu xarmanaya intaanu xarman maalinta ciidda yowmunaxrigana intaanu awaafka tegin ayaan markaa adarka u mariyey markaa de waxay tusinaysaa in awaafki mar haduu dhiman yahay xalaalowgii ma dhamaystirna nabiga u dhimanba yowma naxr qabla an yatuufa bilbeyt beyt marka waxaa halkaana ka cad in iibkii uu isaguna dee furan yahay markaa dumarkii unbaa haray ugaadhiina dee kuwanunbay raacaysa oo kuwaasunbay iyaduna ay la xukun noqonaysaa cumuumkaa xadiidka horena dee soo gelayaan markaa sida muctamadkaa waxa weeye waxaa xalaaloobaya wixii dumar iyo guur ka soo haray kii labaad marka la lala yimaado xalaalowgii labaad la gaadhana waxaa xalaaloobaya wax la wixii oo dhanba haddii markaa aynu nidhaahno xalqigu timaxiirashadu nusuk maaha aha haddaynu nidhaahno ee waa irtikaabu maxduur goormay xalaaloobi iyada lafteedu de marka taxaalulawalkii lala yimaado taxaalulawalki marka muxuu ku imanaya dee ama ramyigii in lala yimaado ama dawaafkii inta ka marka xalqigii laguma bilaabi karaa kasoo ka dhalanaysa xalqigii laguma bilaabi karo waayo isagu waa irtikaabo maxduur maxduuraadkiina weli bay xalaaloobi wuxuu la mid noqonayaa un cadarmarsigii iyo wixii lamidka ahaayo marka cadarmarsigu uu banaanaado ayuunbaa timaxiiradkiina uu banaanaanay ama waxaad tirahda haddaa timaxiirad ka daysaba qalmuladaarki isagota khilaaf ku jire qalmuladaarkii markuu xalaaloobo ayuunbu isaguna uu banaanaanay haddaynu idhaahno xalqigu wuxuu ku jiraa acmaasha oo waa nusug haddaynu idhaahnana taxalululawalkii qayb ka noqonaya haddaba xalqigan banaanaanaya laleeyahay yaxilu bilawali lubsulmakhiiti walxalqu muxuu noqonayaa ilan xalqigu isagii baaba ka tirsan waxyaabihii lagu xalaaloobaye waa timihii kale inaad garkaaga wax ka goyso iyo kalakilada iska xirta iyo kale iyagu de sidii u yihiin markaa marka taxalul awalkii aad gaadho ramyigii iyo xalqu rasigii aad maalan samayso ayay kuwii kala banaanaanaya lakiin adigoo dhagaxii u tuurtay dee banaanaan maayaan inaad garkii wax ka goyso ama shaarbaha iska xiirto iyo wixii lamidka ah saasuu markaa sidaa kuu leeyahay ayib markaa xalaalowgiina isaguna saas ayuu noqonayaa waxaa markaa inoo muctamada saynu sheegnay qowlka koobaad oo ah maa cada nisa laakiin dumar waxaa la raacinaya guurkii baa la raacinaya caqdunikaaxi halkaasuu isaguna gelaya wuxuu ihi uma yacuudu bacda awaafi ilaa mina acmaashii baynu iyo haddana kusii soconayaa ilan halkani xukun laguu soo dhexgeliyay bay ahaydoo ka ratimaya acmaashan waxaynu joognay isagoo dawaafayoo haddii sacyi lagu lahaana sacyiyey intii markuu soo dhammeeyey yacuudu bacda awaafi ilaa minan mina ayuu ku soo noqono muctamadka madhabka ama sida maarata madhabku ay dooranayaan waa in duhurka aada mino ku tukato hadda markii hore waxay ku yihahdeen soo dawaaf qabla zawaal sidii xadiidka ibnu cumar iyo jaabir laga fahmo duhurkiina waxay ku yidhahdeen ku tuko mino ku tuko waayo waatay isku waafaqsan yihin ibnu cumar iyo caaisha waxaad moodaa halkay horba laba isku raaceen inay markaa ay qaadanayaan uma yacuudu bacda awaafi ilaa mina awaafkii kadib mino ayuu markaa usoo noqon halkaasaanu ku tukanayaa duhurkii waxaa halkan uu ka gelayaa musanifku raxmatullaahi caleyh acmaashii maalmihii harsanaa ayaamu minan maalmihii la odhanayay acmaashoodii wuxuu yihi wayarmi uu dhagdhag wuxuu tuuranayaa fii ayaami tashriiqi maalmihii loo yaqaanay ayaamu tashriiqa fii kulli yowmin maalin kasta wuxuu tuuranayaa aljamaraati ahalaaa meelaha marka buuraha saddexdaa ah iska dhe kula jamratin jamra walba wuxuu ku tuuran maarata buur kastaba bisabci xasayaatin toddoba dhagax kamaa waanaa saynu soo sheegnay fayarmi wuxuu tuuri aljamra اuulaa ta koobaad wahiy latii tli masjid اkhayf masjid khayf xaggiisa ta soo xigta weeyi wayaqifu wuxuu istaagi qadra suurati baqara suurat lbaqara in lagu akriyo yadcu llaha tacaala isagoo ducaysanaya uma yarmi haddana wuxuu tuuri aljamrata alwustaa ta dhexe wayaqifu wuu istaagi wayadcu llaha caza wajal ilaahay buu baryi kamaa dakarnaa intii aynu sheegnay in leeg uma yarmi aljamrata athaalia wuxuu tuuran haddana tii saddexaad wahiya jamrat lcaqabati waa tii jamrat lcaqaba aynu le maalintii koowaad la tuurtay walaa yaqifu cindaha iyada agteeda joogsan maayo waman cajaza kii ka caajiza can ramyi dhagax tuuradku istanaaba qof buu dirsan man yarmi canhu qof markaa u tuura maala de isaga hadaan ayuu markaa u dirsan u huwa isagaa laakiin takbiiranaya tuur buu markuu sidaa leey allahu abarti isagu ohanaya iyadoo nin kale tu tuurayo ayuu isaguna allahu akbarta uu raacinaya walaa yajuuzu ramyu ramyigani gudi maayo ilaa bilxajari tuurashadu waa dhagax waxaan ahayn ku gudi mayso wlwlaa sida mudani an yakuuna waa inuu ahaado bixasa khadfi dhagaxii finiinka oo kale walaa yajuuzu ma banaana yani ansixi maayo ramyuljimaari dhagaxyada tuurashadoodii ilaa murataban la tartiibiye mooyaane walaa yajuusu ansixi maayo ilaa bacda zawaali qoraxdu intay zuusha wakhtigii duurku uu soo gala mooyaane fain taraka ramya ramyiga hadduu ka tago xataa madad ilaa iyo ay dhammaatay ayaamu tashriiqi maalmihii ayaamu tashriiqa la odhanaye saddexda ahaa lazimahu damun dhiig baa lagu leeyahay fain taraka xasaatan hadduu dhagax keliya ka tago fa fiihi alaaatu aqwaalin saddex qowl baa ku sugan axaduhaa midi wuxuu leey yalzamhu ulusu damin markaa lix ulukeed ayaa ku waajibaya neef uluskii wathaani ka labaadna mudun baa ku waajibay uu leeyahay kombo markaa raashina wathaaliu ka saddexaadna dirhamun baa ku waajibaya buu leeyahay wayabiitu biha halkaana mabiidkiibuu ka gelay intaasi kolkay kuu dhammaato acmaashii maalintaa tobnaad waad dhammaysatay waxa kuu hadhay koob iyo tobnaad iyo labiyo tobnaad iyo saddexiyo tobnaad acmaashoodi saddexdaasi waa isku acmaal oo acmaashu uma kala duwana saddex camaloo isku mid midubaa yani waxa wey saddexdaa maalmood camaladoodu waa isku wada midu markaa waana laba camal waa dhagax tuurad iyo in lagu baryo halkaa la baryo mina la baryo marka hooyaatinkii mina loo hoyanayay wuu inoo soo wadaa laakiin dhagax tuuradkiibuu kuusoo horreysiye walow dee hooyaatinkuu ka soo horeeyo oo markaad habeenkaa hoyato ayaad maalinimada tuuranaysa laakiin sheekhu wuxuu inoo soo horreysiiyey tuurashadii buu inoo soo horreysiye dhagax tuuradkani saddex maalmood buu noqonaya koob iyo tobnaad iyo labiyo tobnaad iyo saddex iyo tobnaad waana tan ilaahay subxaana watacala uu sheegay wadkuru llaha fii ayaami macduudaat oo waxyaalaha markaa lagu xusayabay de kamid yihiin dhagaxan la tuuranayao isaga laftiisaaba dikriyaba haddaba dikrigaasi dhagax tuurashada ihi maalmahan saddexda ah wuu ka duwan yahay maalintii tobnaad sidii dhagaxa loo tuurtay maalintii tobnaad acmaasheedii dhagax tuurashaa ku jiray laakiin maalintaa waxaad ogey toddoba dhawaxoo keliyaa tuurtay waxaanaad ku tuuratay jabaratulcaqaba oo keliya oo tii xagga maka u xigtay laakiin saddexdan maalmood ee dambe saddexdaba waa la tuuranaya mid walbana toddobaa lagu tuuraya qaabka loo tuurayo iyo waxa la tuurayo waa sidii maalinta iyo naxrigaba wixii laguu soo sheegay oo kale waxa uun halkan kuu soo kordhaya waa tartiibinaysa waa in la tartiibiyo oo horta aad tuurato tii xagga mina u xigtay oo maalintii hore aana tuuranin kolkaa taa ka dhammaato ayaa tii dhexe imanaysa haddana iyada tuuranaysa kolkaad iyada ka dhamaato ayaa haddana tii saddexaad tgsaa tuuranaysa inta udhaxaysa jamaraadka saddexda jamro dhexdooda waad ku ducaysay oo ta koobaad markaad tuurateed soo dhaafto qibladaad u jeedsanaysaayo kolkaad qiblada ujeedsa kolkaad soo dhaaftaad qiblada ujeedsanaysaa deetana waa ducaysanaysa nabiga alayh salatu wasalaam uu sameeyey qadra suurat lbaqara in suurat lbaqara lagu akriyo ayuu nabigu alayhi salaatu wasalaam ducaysanayay suurat lbaqara waxa weeye waxaa laga yaabaa inay saacad iyo siyaado qofka deg badan qofka sida maarata sii daynay xifdigiisuna fiican yahay saacad ku dhawaad bay noqonaysaa soo ma intaasoo ila buu nabigu aleyhi salaatu wasalaam uu ducaysanay ma degdegi kolkuu ducadiisii dhamaystay haddana tii labaad uu tegey nabigu alayhi salatu slam markaasuu tuurtay markaasuu haddana iyadina markuu dhaafay haddana qiblada u jeedsadayo haddana intii in leeg ayuu nabigu aleyhi salaatu wasalaam halkaana uu ku ducaystay ta saddexaad markii uu tuurtay nabigu aleyhi salaatu wasalaam uu dhaafay markaa iyada markii waa la dhaafaya laakiin dhexdooda hade waa laba goobood ma noqona inta udheaysa waa laba gooboodun labadaa ayaa lagu ducaysanayaayo la istaagaya axkaamtii ramyigu inoo sii faahfaahiyey wuxuu ku yihi qofku hadduu dhagax tuurashadii kari waayo ama uu de ilmo yarba yahay oo aanu tuuran karin waa loo tuuray laakiin haddii uu yahay qof de garaad lahoo de qaangaarahoo cid dirsan kara qof uu dirsaday baa ka tuuray qof aanu dirsani ka tuuri maayo hadduu laakiin ilmo yar yahay ama qof waalan oo de marka loo soo xarmaday ciddii weliga ahayd horena way noo soo martay wayafcalu canhu maa laa yataataa minhu hore inoo soo yii wixii aan ka suuroobayn weligiisii ka xarmaday isagaa ka samaynaya bu ina soo yidhi soo ma tuuri karan samu sidayba adaa ka tuuranaya oo niyoonaya laakiin qofkii weynaa ee isagu aan meesha iman kari ama la sidayba bilaa gacmaha a waxba tuuri karayn qof uu dirsaday ayuunbaa ka tuuray qof aanu wakiina waan kaa soo tuuray iska daas markaa hadhow mana isku soo ohanaya hooyo waan kasoo tuuray hooyo anigu anigi maanta dhagaxii kaa soo tuuray iska ohanaya nin kaa soo tuuray soconaysa miyay ku dirsatay kol waxan waa cibaada weeyaanoo niyaa la doonaya marka mar haddaanay ku dirsanin oo aanay ku wakiilanin tuurasho tuurista aad tuurtay waa iska laqwi bay noqonaysa waxaana shardiya qofkan dhagaxa qofka kale ka tuuraya inuu isagu horta kiisii tuurtay sidii xaj kale aynuu nidhi qofka qof kale ka xajiyaya waa inuu horta naftiisa ka xajiyey tanna sidii oo kale waa inuu horta naftiisa ka tuurtay markaa kadib buu markaa cid kale uu ka tuuri karaya waxaa la tuuraya waa dhagax wax kale lama tuuray dadka qaar baa dacas tuura qaar baa maaragtay wax alliya kabo iyo wax alle waxay helaan waxaa weliba wanaagsan dhagaxaasi inuu dhagax yar yahay oo kaa finiinkee gacanta lagu qaban karayoo kale ah ama xabadda fuulka aba yidhahda waa inuu leegyahay xabadda fuulka saas weeyaan sunuhu laakiin aad wax weyn soo qaado sidii muxuu aha <laughs> qaar baad yaabaysaayo sawirada ay kasoo duubayaan oo isla kala jiidayo <laughs> dhagax weyn buu isla kala jiiday dadka madaxa kaga dhuftaa laga yaaba ka horeey meeshii markaa dadkii cawaro shaydaan baa la dilayaa buu isleeyahay markaa jahli baa haya wuxuu isle shaydaanki meesha lagu dilayaa markaa de mid weyn oo madaxa kaga dhaca <laughs> ku dhufo buu isleeyahay waxaa eh, nin sheekahoo sacuudiga jooga oo culimadan sacuudiga dadka wacdiyaa ayaa wuxuu yihi waxaan ku arkay nin wax weyn markaan ka hai waay ayuu markii dusoo eegay waan ku garanaya markaasaan isl i meelaha tviyada iyo meelahaasu ka oo xaggeed ugu aragtay markaas anta aku shayaan <laughs> haydaankaad difaacaysa walaalkii baa tahay <laughs> markaa markii horena intii ula hadlayay markaan ku dhagaxan weyn masaa leedahay waxan weyn sa leeda markaasuu yidhi ah, kabiir xajar kabiir <laughs> shaydaanka meesha fadhiya weyn yahay markaa dhagax weyn ayuu ubaahan yahay markaa sax maaha waxaas waxa weeye waa mafaahiim khaldan weeya nabigu alayhi salaatu wasalaam bimili hada farmu intuu soo qaaday markaa kii tuuraya markaa xasan khadfiga leeka ayaa wuxuu yihi bimili hada farmu war kan oo kale ku tuuray buu nabigu alayhi salaatu wasalaam waxaa kaluu yihi calaykum bixasa khadfi aladii yurmaa bihi ljamra war kaa laazima kaasaa markaa ah kii markaa lagu tuurayey jamrada buu yii nabigu calayhi salaatu wasalaam marka waxaa lasoo la tuuraya kaasuu noqonayaayo dhagaxa finiinka ayuu noqonayaa ulwigana nabigu alayhi salaatu wasalaam wuu diiday sidaa daraaddeed in dhagax weyn la tuuro waa karaahiye weyn wuu ansaxayaa kuwa dad soo qaado meesha ku tuurto wuu kaa gudaya laakiin waa makruuh maxaa yidhi nabigu alayhi isalaatu wasalaam wuu diiday waxaanu nidhi jamaraadkii waa muratab tartiibtu waa shardi tartiibtu waa shardi oo markii tii yarayd aad dhammayso toddobadeedii ayuunbay kuwa kale ka ansixi laakiin tii oo wax kaaga dhiman yihiin haddaad iska soo dhaafto tii kala tuurato maba ansaxaysa tan dambe waa inaad tii ku noqoto doonta soo dhamaystirto haddaad ka soo gudubteen hadalkeeda badda marka adigoo halkaa taa lix un tuuray oo aan toddobaba tuurin hadaa tii dambe timaado toddobadeedu tuurato oo tii kala tagto toddobadeedu tuurato waxba kama jiraan labadii dambe tii horena lixdii horaa ku ansaxay waxaa la doonaya aad noqoto oo aada xabadii kuu horta soo tuurto kadib aad labadii kale haddana kusoo noqonaysa laa yajuusu ramyu ljimaari ilaa murataban iyadoo nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu raacayo khuduu canii manaasigakubna lagu xoojinayo ficilkiisa sida jamaraadka aynu u tartiibinayno ayaa maalmahana loo tartiibinaya oo maalinta labiyo tobnaad ramyigeedu wuxuu kaa asixi uun maalintii koob iyo tobnaad ramyigeedii markaa dhamaysatay oo maalan waxaa inoo iman doonaa dad cudurdaar lahoo jamcinaya oo laba maalmood dhagaxoodii maalin tuuranaya way inoo imanayaan oo intay maalan maalintii koob iyo tobnaad ka boodaan ayay maalinta labiyo tobnaad waxay tuuranayaan dhagaxii kii shalay iyo kii maanta ayay maanta wada tuuranayaan marka horta maxaa la rabaa kii shalay horta inuu ka dhammaado oo intuu tii yaray tuurto uu soo dhaafo uu tii dhexe tuurto uu soo dhaafo uu tii saddexaad tuurto ayuu dib u noqonaya waxaa ka dhammaatay tii shalaybu imika dhamaystay markaasuu dib u noqonaya uu haddana tii yaray dib ugu noqonaya tii maanta markaa tuuranaya kasoo tuuran ti labaad adana ti saddexaad de dabcan imika halkan inaad kasoo noqoto kaa yeeli maayaan askarti sidaa markaad u socoto ma soo laaban kartid waxaa laga soo laabanaya waa inaad safka haddana dib usoo qabsato waad laabanaysaao saacad ama saacad iyo badh meelahaasay kugu qaadanaysa inaad markaa soo <laughs> noqoto halkii haddana kasoo laabato marka wakti fiican baad ugu talagelaysa waaad ugu talagelaysaa matalan de duhurka oo kale ama duhur ka hor baabaad sida iman doono duhur ka hor waa tuuran karta laakiin maalin walba ramyigeedu waxa u shariya watigii maalin walba ramyigeeda waktigeedu wuxuu ka bilaabmaya walaa yajuuzu ilaa bacda zawal waa kaa marka maalinta koob iyo tobnaad dhagaxeedu maalinta koob iyo tobnaad bilaabmaya haddaad ka horreysiiso kaa gudi maayo waayo waktigii nabigu alayh salatu salaam uu tuurtay maalinta labiyo tobnaad dhagaxeeduna maalintaa labiyo tobnaad waktiga zawaalka ayuu ka bilaabmaya iyadoo nabiga lagu raac tasdiiqnimada waa saas kale laakiin shalay dhagaxii ku dhaafay maanta gelinkeeda hore waa tuuran karta ilaan waktigii waa la gaadho isagu shalay buu soo bilaabmay kan aan waktigiisa la gaadhin un baana tuuranay markaa markuu le walaa yajuuzu ilaa bada zawaali ay min kulli yawmin ramyuhu wey maalin walba ramyigiisu ilaa zawaalkiisa la gaadho kaa gudi lakin markii zawaalkiisii la gaaro khalaas wuu kaa gudaya waqtigaa toorataba bacda zawaalki baa tuuran cadcasar baa tuuran bacd almaqrib baa tuuran habeennimadaa tuuran subaxaa aroortaa tuuran berri baad maaratay israaci waa caadi ramyigani xukunkiisu waa maxay xukunkiisu waa alwujuub waa waajib wey waa waajib weeyaano dee nabigu calayhi salaatu wasalaam waa ula yimid kamanuu tegin hudu cani manaasikakumna uu yidhi markaa manaasigtii inuu ka mid yahay ayaa dee asalku u yahay markaa waajib uu noqonaya yaanu rukni noqonin haddaba ramyigoo dhan baa isku hal waajiba kii yowmu naxriga ka soo bilow ee toddobada ah iyo saddex iyo lixdan kan saddexda maalmoodoo dambe intaasoo isku tagtay ayaa hal waajib isku ah wixii oo dhan haddaad ka wada tagto oo aad dhagaxba tuuran neef un baa lagugu leeya anig haddii aad wax ka yar ka tagto saddex hadday gaadhayaan saddex dhagax haddaad ka tagtay neef dhamaystiran buu noqonaya sidii saddexda timood baynu kusoo aragna laakiin saddex haddii saddexda halkee lagaga tegi karaa waa xabadda u dambaysa un de ilan haddaad kuwii hore wax ka soo tagtay kuwii dambe kumaba ansaxayaa oo wax badan baa kaa maqan yani waa intii hore waa soo tura tii u dambeysay unbay suuragal tahay inaad markaa wax yar ka tagto saddex ama xabad ama laba ta dambaysuba ka suuroobaysa hadday saddex ka yaraato laba ama hal aad ka tagtay tii u dambaysay maxaa ka waajibaya saddexdii qowlee labada timood iyo tinta aynu ku soo aragnay ayuunbaa ku jira halkaa wixii inoo muctamad ahaba halkana inoo muctamada waa koombadi waa qofkii doortay damka kasta inu hore usoo arag ayaa halkaa de ahaa halkaa qofkii damka doortu ahaa laakiin halkan iyadu waa tarku mamuuro mamuurka ka tegidiisu khiyaar male waa dhiigu haddaad waajib ka tagto khiyaarkii fidyatuladaha ku jira halkan kuma jiro oo laguma odhanayo taa iyo taa iyo taa kala dooro ee halkan shaatadunbaa waajibta wixii waajiba laga tago markaa kani waa tarku mamuur maadaama uusan yahay dee dhiiggii unbaa waajibaya dhiiggii markuu waajibo marka hadaba wixii wax yar uu noqdo muctamedka wuxuu noqonaya un raashinuun baa loo wareegayaayo koombadii ayuunbaa waajibaysa mabiidkiibuu gudbee wuxuu yihi wayabiitu wuu baryayaa bihaa mina ayuu ku baryayaa u hoyanayaa fii ayaami tashriiq ayaamu tashriiq tashriiq waxaa loo yidhi bay yidhaahdeen laba macnoba way sheegeen odxiyadii la qalay maalintii naxriga ila hilib badan baa la qalay tallaagadana may jirin hilib badan baa la gowracay dee maalintaa lama dhammaynayo nabigu alay sala slam keligiiba boqol geela qaray boqol halaad buu nabigu alayhi salaatu wasalaam maalinta uu soo joojiyey saddex iyo lixdan isagaa gowracay intaa markuu marayu cali radi allahu tacaala uu ku wareejiyey calina wuu sii dhamaystir marka hadda lama dhamayn karayo maxaa markaa lasii tallaagadana ma jiraan waxaa loo dhigi jiray waa la qallajin jiray waa la warayy si markaa dee qoyaanku uga baxo oo deetana hilib markaa baaqi ahaan karayo dee lasii haysan karo uu u noqdo markaa waa hilbawar waa kuwan culamada ku fasira tashriiqa hilibkaa markaa cadeeda loo dhigayo ayaa markaa looga magac daray saddexdan maalmood ayaa mutashriiq looyi sidaa waa la yidhi waxaa kaloo yidhi mayna dee dayixiibaa habeenadan waa koytobnaad iyo laba tobnaad inuu sii dhamaystiro markaa iftiinkiisi uu bato ayaa uu ku dhow yahay markaa habeenkiiyo maalintiiba inay caddaadaan ayay u dhow yihin tashriiqna de waa shuruuqii waa cadeed soo bixi iftiinkii aggaasaa laga keenina waalay wuxuu yihi haddaba fain taraka almabiita hadduu ka tago mabiidkii oo ah hoyatinki fi layaali alaai habeenadii saddexda ahaa lazimahu damu dhiig baa ku waajibaya fi axadi alqowleyn labada qowl ee masaladan ku jirta mid ahaani siduu yahay wafi laylati habeenkii keliya ahaana alaqwaalu alaaatu aqwaashii saddexda ahaabaa ku jiraya ee filxasaati aynu kusoo aragnay xabadii quruxaydee laga tegay maxamadii dhagaxaydee laga tegay wayajuusu waxa u bannaan buu ku yihi liahli siqaayati alcabaas waraabkii cabaas radia allahu tacaala canhu cidda u ahla iyo wa ricaai libili xoola raacatadii dadkii xoolaha raacayay almadiita hoyaatinka layaaliya minan habeenadan mina wayarmu ay dhagaxa tuurtaan yowman maalin wayadacu ay iskaga tagaan yowman maalin uma yarmuu haddana ay maalinta kusii xigto tuurtaan maa faatahum wixii seegay fain aqaama ricaau ai jirkii ama maarata xoola raaxatadii haddii ay nagaadaan xataa harabat ishamsu ilaa qoraxdu ay dhacday lam yajuz lahum uma furna an yakhrujuu inay baxaan xataa yabiituu ilaa iyo ay hoydaan habeenkaasi wayajuusu waxa u bannaan liahli siqaayati alcabaas ama liahlinacam liahli siqaayati alcabaasi siqaayadaa cabaas dadkii markaa ahalka u ahaa ama liahli siqaayati leh an yadacuu inay markaa ka tagaan almabiita iyaguna mabiidkii iyo hoyaatinkii biminan mina lagu hoyanayay wain ila alghuruub ilaa iyo habeennimadaba dadkaasi qaayadu iyagu haba joogaan eh, mine eh iyagu inay iskaga tagaan ayaa markaa u banaan mabiidkii waman taraka almabiita qofkii ka taga hoyaatinka licabdin abaqa lialabi cabdin abaqa wey raadin uu raadinaya addoon ka baxsaday aw amrin yakhaafu fawtahu ama arin uu ka baqayo inay seegto kaana ka reecay ai jirtuun buu lamid yahay xoola raacatadaasi wa ahli siqaayati iyo dadkaa wax waraabinaya cala lmansuusi sida naskii imaamku uu yahay ayib mabiidkii iyo way noo galay mabiidku waa saddexdan habeenee dhagaxa baalnimadooda la tuuran doono hoyaatinkii loo hoyanayay mina xukunkiisa qowleynkaasaa ku sugan waa waajib iyo waajib ma qowl kale waa waajib ficilkii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka iyo khuduu canii manaasikakum qawlkanle waajib ma ahana in dadka qaarkood loo saamaxay inay iskaga tagaan ayuu markaa isaguna uu ka raacaya isaguna wax ka xujaysanaya haddaba sida muctamadkii waa inuu waajib yahay dadkan loo fasaxayna de cudurdaar loogu fasaxay la iskagama fasihin haddii uu markaa saddexdii habeenba ba iskaga tago inuu uhoydo mmina oonu habeenna uhoyo neef ariunba ku waajiba maaha habeen walba neef maaha saddexdana isku hal waajiba deetana hal neef baa ka waajibay haddii uu eh, mid k habeen keliya ka tegey ama laba habeen ka tegeyna waxay la mid tahay qofkii hal dhagax ama laba dhagax ka tegey dhagax tuuradkii oo kale marka hadda sidii muctamadka ahayd muxuu noqonayaa koombadii ayuunbaa habeenkii ka waajiba labadii habeenna dee laba maaragtay waxa weeyaan koombo ayuunbaa laga bixinayaa waxaa dadkan cudurdaar kale u bannaan hoyaatinka inay iskaga tagaan dadkaasi waa dadkii waa siqaayada cabaasee sheekhu uu sheegay siqaayatcabaas tan uu ku magacaabay waxa weeyaan eh, cabaas bn cabdilmualib waa nabiga adeerki radia allahu canhu wuxuu samayn jiray u uqaabilsanaa dadka xujayda waraabintooda oo ceelkan zamzam ayaa dadka laga waraabin jiray de waa lasoo daraya waa lagu dhadhay waa lasoo daraya dadkiibaa loogu shubayaa markaa la waraabinaya marka cabaas baa radia allahu tacaala canhu makrumadaa isaga ayaa arintaasi nabigu alayhi salaatu wasalaam uu ku karaameeyey waa caaan caaman ilaa ym waxa wey bitawliyat nab sl duriyatihi caaan caaman ilaa yowm alqiyaama waa la siiyeyo isaga ayaa xaq isaga iyo duriyadiisa ilaa qiyaam saaca reer cabaas baa hawshaa iskale isaga iyo caruurtiisi markaa isagu de intii uu noolaa radia allahu canhu isagaa waday markii dambe inankiisii cabdillahi bay ku wareegtay cabdillahi bni cabaas isaga dabadiina ali bni cabdillahi bni cabaas saasay u socotay oo dee waa la kala lahaa sadanada kacbada maaratay eh, eh, mxu ahay sadanadeeda iyo sitaaradeeda iyo hawlaheeda qolaa dee maaratay banushayba iyo mafaatiixdii iyaga ayaa markaa eh, maarata iska lahaa cabaasna radia allahu canhu waraabintaasi ayuu isaguna iska lahaa markaa nebigu wuxuu u fasaxay cabaas bin cabdilmualib inuu hoyaatinkii iskaga ka baaqdo ilan habeenkii dadkii way imanayaan dad badan dawaafaya kacbadii baa imanayo markay soo daalana in la waraabiyo u baahan isagii markaa halkaasuu ku mashquulsan yahay waa laga saamahay markaa waa laga dhaafay hoyaatinkii mina loo hoyanayay waxaa kaloo hoyaatinkii laga dhaafay dadkii xoolaha jiray ee xoolaha raacayay dee iyaguna waxa weyaan maalintii inay geeli foofiyaan bay u baahan yihiin habeenkii haddana mino kaala kinoo wada buuro waa ku adag iyagana markaa waa loo saamaxay waxaa kale oo loo saamaxay dhagax tuuradkii labada qolaba qolada xoolaha jiraysa iyo qolada waraabka ku mashquulsan labadaba waxa loo saamaxay inay maalin dhaaf u tuurtaan deetana maalintii hore tuurasho dhagaxii dhaafay maalinta dambe qalaynaya markaa qalaba maaha waaba adaa baa la yidhi maalintaa dambe ayay markaa tuuranayaanoo iyadana halkaasaa laga qaatay nabigu alayhi salaatu wasalaam inuu markaa u ruqseeyey wuxuu halkan daba inoo sheegay qoladan xoolaha jirta haday markii ay dhagaxii tuurteen mina iska fadhiistaan oo qoraxdu u dhacdo mina ugu dhacdo waxaa la doonaya habeenkaa inay halkaa ku hoydaan maxaa yeelay dee habeennimada maxoolay raacay raaci karo de qoraxdii halkan dhacdo halkan gabalka kugu soo dhacdo halkan iska joogtay ood ku nagaatay ilaa intii qoraxdu ka dhacaysay fadhi oo mabiidkii xaqiiji dabcan mabiidku markii lo ilahay loo hoydo mina waa inaad habeenka badankiisa joogto dadka qaar baa intay iska soo sheekaystaan ay meelaha ku maqnaadaan ku maqnaadaan bay kowda habeennimo iyo meelahaa imanayaan iyo labada iyoba qaar iska imanayaan yar buu yar seexanay waxbud saacaddan u seexanaya meeshii laga doonay habeenka aba saxaan iska soo jeedo habeenka badankiisa inaad mino joogto weeyaan waajib halkan marka qoladaasi tegi maayaan laakiin qoladii waraabinaysay xujaydu siqaayada lahay haddii iyagu ay qoraxdu ugu dhacdo mina way u banaantah inay iska tagaan maxaa yeele iyagu hawshan ay u tegayaan habeen iyo maalin baa hawl socota weeyaan oo dadka dawaafaya ee sacyeeya ee acmaasha wada ayaa la waraabinaya wuxuu eh, intaa inoo raaciyey waxaa la mid noqonaya qofkii isaguna hawl lahaa seegaysa oo dee aan markaa dib loo dhigi karay sida neef ka lumay uu debaadi doonayo addoon ka baxsaday eh, arrin uu ka baqanaya inay seegto qofkii ay hawli u taalla hawshuna ay dhaafaysay isagana mabiidkii waa laga saamaxayaa dhagax tuuradkiina saasuu isu raacin karaya wuxuu ihi uma yakhطb اlimaamu fi اlyowm الثaanي min ayaami الtashriiqi bacda salaati الظuhri wuxuu haddana imaamkii khudbaynayaa maalinta labaad ayaamu tashriiqa bacda salaati الظuhri salaada duhur kadib wayuwadicu اlxaaja xujaydii ayuu markaa sagooteeyaa wayucalimuhum wuxuu barayaa jawaaza nafri inay banaan tahay in la iska baxo faman nafara qofkii haddaba baxa qabla guruubi shamsi qoraxdoon dhicin saqata canhu ramyu waxaa ka dhacaya dhagax tuuradkii fi lyowmi athaalii maalinkii saddexaad waman lam yanfir qofka aan bixinna xataa harabat shamsu ilaa iyo ilaa iyo qoraxdii ay dhacday lam yasqut canhu ramyu dhagax tuuradkii maalinka saddexaad ka dhici maayo wa in nafara haddii uu baxo qabla lguruubi qorax dhaca ka hor uma caada uu soo noqdo mina ku soo noqdo zaa'iran isagoo qof meesha isagu ku baaqiya soo booqanaya aw maaran ama soo dhex marayaba lam yalzamhu ramyu ramyigii ku laazimi maayo maalintii labiyo tobnaad marka la gaaro waa khudbadii afraadee u dambeysay maalinkii toddobaad ee khudbadda koowaad la khudbaynaya yowmuzina la odhanayay maalintii ku xigtayna yowmu la odhanayay waa maalintii mina habeenkii loo hoyanaya ee carafo loo sii dhawaanay maalinka ku xigaa waa yowmu carafa soo ma ka ku xigaa waa ciidiyo waa yowmu naxriga ka ku xiga waa maalinkii koobtoona yowmulqarni baa la yidhaahda oo isaga de waxaa lagu nagaanayaa mina ayaa la fadhiya ka ku xiga waa maalinkii labiyo tobnaade yowmu nafri lwal baa la yidhaahda bixiddii koobaad maalinteedii weeyaan markaa bixiddaa koobaad intaani dadkii bixin salaadii duhur marka la tukado kadib baa la tuuran doonaa dhagax markaa markii la tukado ayaa la khudbaynaya deetana iyadoo markaa nabiga alayh salatu sla iyadana lagaga dayanayo ayaa maalintaana khudbad loo la khudbaynayaao waxaa dadkii loo sheegayaa in la bixi karo iyo axkaamtii bixitaanka markaad maanta dhagaxa tuurataan qofkii doonaya wuu iska bixi karaa kii sii hadhayaana wuu hadhi karaa saasaa markaa la odhanaya oo de la sii sagootiyayaa dadka oo waa kankuu yiri wayuwadicu lxaaja dadkii waa la sagootiyayaa de loo sheegayaa camal jaliilaa idiin dhammaaday ilaahay ugu mahadnaqa noloshiina inta idin hadhay ilaahay ka baqa camalkiina ha iska fasahaadinina waxaa laga yaabaa in maanta lagu dambi dhaafo wixii hore dhan lagaa masaxay inaad markaa intii dambe is ilaaliso ayuunbaa loo baahan yahay saas oo kale ayaa de markaa dadkii lagu sagooteeya waxaana loo sheegayaa markaa axkaamtii nafriga oo qofkii doonaya inuu baxo waa inuu baxo intaanay qoraxdu dhicin qofkii doonaya inuu sidaa ku baxo oo habeenka saddexaad aanu hoyanin waa inuu intaanay qoraxdu dhicin u maaratay baxo markaa baxo ma inuu mino dhaafo inuu mino dhaafo khasab maha baa la inuu xarka xidho oo uu diyaargaroobo ayuun baa la doonayaa isaga iyo aan weli dhaqaaqinba xataa haddii qoraxdu u dhacdo kol hadduu diyaargaroobo bax lahaa wuu iska bixi karayaa baa la deetana ka dhacaya hoyaatinkii habeenka saddex iyo iyo tuurashadii maalintaa saddex iyo tobnaad la tuuranayey haddii laakiin isagoo aanay niyada kaga jirin ba iska soco uun markii maqribkii kadib uu is adiguna dadkaa baxay raac may baa la ma bixi karti maxaa yeele ilahay maxaa di faman tacajala fii yowmayni falaa isma calayh waman taahara falaa isma calayhi liman ittaqa faman tacajala fii yowmayn culamadu fiiday kala soo baxeen faman tacajala qofkii ku degdega fii laba maalmood gudahood labada maalmood dhexdooda inuu qofku maxaa laga doonaya laakiin labadii maalmood oo dhamaaday dabadeed ma bixi karaysid inaad horta dhamaysato oo tacajulku waa inuu fii yowmeyniga dhaca fiida waa darfiyo weeyaan waa inuu labada dhexdooda dhaca haddaanu dhexdooda dhicin qoraxdii hadday dhacday maalinta soconada bilaabanta marka faman tacajala fii yowmeyni kuma jirto baad markaa tacajala bacda yowmeyni baad markaa adigu noqonaysa labadii maalmood kadib baad rabtaa inaad markaa tacajusho markaa iyadu ma soconayso qofkaa baxay aynu maaragtay saasuu ku tegi karaa khasab ma aha in aanu mino kusoo noqon hadduu mino soo noqdo isagoo ka gudbay oo dhinaca kale u dhaafay markuu aggaa uga baxay ayuunbu haddana hawlo kale xasuustay ama dan kala yeeshayo wuu soo gudbo haddana uu soo dhaafay ama qof ku haray buu soo yar booqday habeennimadii mushkilad ma laha oo lama odhanayo waxaa lagugu leeyahay inaad marka markaa dad kusoo noqotay inaad hoyataa lagugu leeyahay la odhan maayo hal qodob baa isagu jirayo maalinkan labiyo tobnaad dhagaxiisii qofka aan tuuran isagu nafri ma yeelan karo hadday qoraxdii kuu dhacdo adigoon dhagaxiiba weli tuuranin dhagaxii labiyo tobnaad adigoon tuura hadday qoraxdu kuu dhacdo nafrulawal meli meli waayo dhagaxaagiiba de maalinta saxbanaad dhacay sooma habeennimada tuuranaysa habeennimadiina waa maalinkii saddex waa habeenkii saddexiy tobnaad markaa adigu nafri melihida habeenkaana waad hoyanaysaa halkana wuxuu musanifku ka gelayaa mustaxabaad yaryar oo ku khatimay iyo axkaamtii tawaafulwadaaca ka in laga yaaba inay sharax inooga baahato halkaas idinku joojin doonaa wsala allahu wasalam alaa nabiyina maxamed allahu aclam meeshii cabaas buu yihi wuxuu yihi meeshii cabaas hadda yaa gacanta ku haya horta kolley waxaan ognahay mafaatiicdii weli qoladii tafhiirtoodii baa haysa waxaa umalaynayaa unda ina halkana weli cabaasiyiinta ay joogaan waayo dee nasulcabaas ma dabargu-in markaa hadda ma ogi anigu cid qolada sacuudiga ay u dhiigtay lakin waxay la tahay in cid ka soo jeeda uni furayaashii weli qoladiiba haysa baa lai qoladii nabigu alayh salatu slam uu kaga dhintay tafiirtoodii baa ilaa hadda sii markaa joogta markaa de in waraabkana ama ceelkii zamzamkiina ina qoladii una ka mas tahay reeca baasuuni ayay eg wallahu aclam